alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira xadiiskan inu soo maray ee ku saabsan cilmiga qofku hadduu niyo xun ku baranaayo inuu naar ku gelaayo ama janno aanu urinayn man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu allahi caza wajal laa yatacalamhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama waa ka soo hadallay mawduuca niyada iyo in niyada la wanaajiyo iyo in niyo wanaagsan cilmiga lagu barto ahlucilmigu waxay yidhaahdaan markay ka hadlayaan niyo wanaagsan in cilmiga lagu baranaayo afar arrin buu qofku niyeynaya afartaa arrin ee uu niyeynayo kow waa inuu cilmiga jahliga iyo dalaalka uu kaga baxo oo isagu marka hore waa aqoon u yeesho oo u yeelanayo liajli mar labaadka inuu khalqiga ka anfaco oo liajli illaah iyadana uga jeedo mar saddexaadka inuu shareecada nooleeyo oo iyadan liajli illaah uga jeedo qodobka afraad inuu uga jeedo inuu ku camal falo iyadan liajli illaah uga jeedo yacani afarta ujeeddaba waa inuu markaa u niyeeyaa ilaahay dartii waltaqsiduu arbacatan qabla ibtidaa tacallamuu likay tafuuzuu bilhudaa awaluha alkhuruuju min dalaali waathaani nafcu khalqi diljalaali waathaalisu alixyaau lilculuumi waalraabicu alcamalu bilmacluumi abyaadaasaa lagu kulmiyaa marka afarta arrinba waa in looga jeedaa liajli illah looga jeedaa baabka laba boqoliyo sagaashan baabu taxriimi alnadari ila almar'ati alajanabiyati waalamradi alxasan ligayri xaajatin sharciya baabu taxriimi nadar eegista ama daawashadu inay xaaraan tahay buu u baab yahay ilalmar'ati qofkii dumar ahayd la eego qofkaa dumaroo al ajnabiyati tii ajnabiga ahayd ee sharcan gayaanka u ahayd qofkaas yacni markaa noqonaysa ajnabi waxaa looga jeedaa waa gabadhii aan maxram aanu u ahayn ee sharcan uu guursan karayey hadday markaa waxa weeye guurkeedu markaa uu bannaanaa ilal abad aanu xaaraan ka ahayn iyo waalamradi alxasan iyo waalamradii inanka dhallinyarada ahe ee aan gar ka lahayn ee alxasani quruxda badan isagana in la eega inay xaaraan tahay alamrad waa kaan garh ka lahayn weeye maxaa amrad loo yidhi wejigiisaa sibibixa oo wax qabta iyo markaysaa gadh iyo shaarbatoonna ma leh iyo shaarbatoonna ma leh shajaratulmardaa marka la yidhaha waa geedkaan caleenta lahayn weeye waa shajaratulmardaa alghulaam alamradna waa wiilka aan gar iyo shaarubatoonna lahayn ee alxasani quruxda badan qayd baa la socda ligayri xaajatin sharciya xaajo sharciya la'aanteed in loo eegaa inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay sheikhu waxa uu tilmaamayaa dumarka ajnabiga in la eego inay xaaraan tahay oo xaaja sharciya wixii ah mooyaane wax kale in loo eegaa inaynay bannaanayn xaajada sharciga waa sida shahaado in lagu furaayo waa sida mucaamala inay dhex marayso waa sida marka waxa weeye inuu guur ka doonaayo oo e, falyandur ilayha yacni marka waxa nadarkii sidaas sidaa ula imanayo e, mucaamalaadkaas iyo ashyaadaas oo kale ayay marka ku dhacaysa aan qasad shahwana looga jeedin haddaba waxaa jira alghulaamu alamrad alxasan haddii wiilkaa dhallinyarada ah ee quruxda badan ee aan garhkiiyo shaarubaha toonna lahayn lishahwa haddii loo eego oo waxaa loo eegayaa shahwe ay tahay inay xaaraan tahay culammadu iskuma khilaafsana waa ijmaac inay xaaraan tahay oanay bannaanayn liqayri shahwa hadday tahay ka warran aan shahwo looga jeedin eegista la eegaayo marka lafteeda ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan xaajo sharciyoo keensatay haddaynay jireen in la eegaa inaynay bannaanayn waana sida imaamu nawowi qabo fii ciddati min kutubihina ku sheegay oo ka kitaabkan waa ku sheegay kitaabuladkaar waa ku sheegay sharaxa saxiixu muslim waa ku sheegay minhaajka laftiisa waa ku sheegay oo minhaajka markuu sheego wiilkaa dhallinyarada ee amradka ah alamrad alxasan in lishahwa loo eegaa inay xaaraanta inay bannaanayn markuu sidaa sheega dabadeed ayuu wuxuu odhanayaa qultu likhayri shahwa haddii loo eegayana al asax waa inay xaaraan tahay inay bannaanayn likhayri shahwa haddii loo eegayo baabkan adillo gaara ku soo aroortay ma jirto oo nusuus ah yacni adilada caamkan in laga dariishada mooyaane saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan xaaladda marka waxaa weeye lishahwa loo eegaayo ama laga shakinayo kale lishahwa inay ka timaado in shahwa loo eegaayo haddii laga shakiyo xataa haddaan la hubin markaa lafteeda inay xaaraan noqonayso laakiin haddii kale inay xaaraan ahayn saasay culammada qaarkood marka ay qabaan amradoo dhanna lamaa sheegin ee amradka waxaa looga jeedaa alamrad alxasan oo dadka qaarkood baa dee aada u qurux badan marka dee waxa weeye marka uu yar yahay oo aanu garhka lahayn yacni fitna dee ka iman karta yacni markaa aadna waa u qurux badan yihiin marka shabaha waxa weeye muuqaalka haddii la eego muuqaalkooda wuxuu shabahayaa yacni dumarkii oo kale u shabbahaya sidaas aawadeed ayaa marka waxa weeye fitnadayoo laga taxadirayo saddan lidariica ay culammadu marka uga hadleen ama u manciyeen yacni war badanna arrinkaa ay ka yidhaahdeen waa yahay xaaladda aragtida la mancinaayo oo waa la isku waafaqsan yahay lishahwa haddii arrinku u dhacayo aragtida u dhacaysa ama eegista u dhacayse taabashadii iyo ashyaadaas iyo musaafaxadii iyo ashyaadaasina xukun bay la noqonayaan waxay noqonayaan mid isku xukum ay tahay oo eegitaanku xaaraan noqdo gacanqaadkuna wuxuu noqonaya iyo taabashaduna mid xaaraana ayuu noqonaya calaa kulli xaal imaam nawowi wuxuu ka qabaa si itlaaqa inay xaaraan u tahay in marka waxa weeyaan alamrad in la eego walow shahwo bayaan looga jeedin inay xaaraan tahay saddan lidariica saas yadaa buu qabaa laakiin insha allahu sida saxiixa ahi waa haddii lishahwa aan looga jeedin shahwana looga baqin inaan markaa eegistaasi aynay xaaraan ahayn waayo waxaynu garan karaa dee wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam yacni dad qurux badan baa jiray oo markaysa markaa da'yar oo dhallinyaro ah oo qurux badan ayaa jiray yacni nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi markaa ha eegina iyo wax la midi ma dhicin fadl ibnu cabaas waxaa nin wasiima oo qurux badan buu ahaa oo dhallinyaro ah marka in la eego diidma la diidayo ma hayno hadduu fadl ibnu cabaas yahay iyo hadduu cid kale yahayba dhallinyaradii quruxda badnayd ee yacni markaa nimankii dhallinyarada aha ee aan garhkiiyo shaarubaha toonna lahayn ee quruxda badnaa diidmo nebigu uu diiday eegistooda uu yidhi ha eegina ma hayno marka itlaaqa xukunka la itlaaqayo saasaa nadar ugu sugan yahay marka culammada qaydaysa wakhtiga shahwada wakhtiga shahwo looga jeedo ku qaydaysaa ayaa markaa xooy fiican shahwada muraadka looga jeedaa maxay tahay yacni shahwada waxay culammadu yidhaahdeen haddii waxaweeye faaxisho inuu markaa ku sameeyo uga jeedo iyo hadduu markaa waxaweeye ku raaxaysanayo daawashadiisa labaduba waxay noqonaysaa shahwadii bay noqonaysaa ayay yidhaahdeen sida ibnu taymiyaba sheegay yacni markaa labada suuraba waxay soo gelaysaa lishahwa noocaasay soo gelaysa yahay xaajada sharciga ahi waxa weeye mucaamalada iyo wax ka iibsiga iyo wax ka iibinta iyo yacni markaa shahaadada iyo markhaati furka lagu markhaati furayo iyo umuuraha noocaasoo dhan baa soo geliyey waxyaalahan eh, ashyaadaasoo dhan baa xaaja sharciya soo gelaysa culamada qaarkood waxay aan dhallinyarada quruxda badan aan garya shaarubatsoonna lahayn eegistoodu hadday xaaraan noqon lahayd dee inay xijaabtaan baa la amri lahaa ya waxay soo naqliyaan yacni sheekh culammadii hore ka midoo aada u qurux badnaa oo dadkana wacdin jiray dabeedna wejigiisa waa qarin jiray baa layidhi si aan dumarku ugu fitnoobin ayuu qarin jiray baa lahi wejigiisa ya sheekh albaani wuxuu odhanayaa waxaa shiikhaasi samayn jiray ma shay saxiix oo sharciga ku suganba nebigoo ka qurux badnaa wejigiisa ma qarin jirin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ka qurux badnaaba wejigiisa ma qarin jirin marka ciddii fitno ka baqda isagaa loo diidayaa inuu markaysaa markaa eege yacni ciddii wejigooda la banneeyey in la yidhaahdo markaysaa markaa idinku xijaabta ama wejiga qariya sida almurdaan alamrad alxasan yacni waxa weeye yacni sax maaha laakiin khusuuska ciddii ku fitnoobaysa ama naftiisa fitno uga baqataa ama shahwa ay ku soo dhacdo yacni xaalka noocaasa isaga laga mancinaya xaaraan ka noqonaysa inuu eegaa ee xaaraan ka noqonays qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim qul waxaad tidhaahdaa lilmu'miniina mu'miniinta waxaad ku tidhahdaa yaguduu min absaarihim ay guduu yacnii laabta indhihiinna yaguduu way laaban min absaarihim indhahooda wax ka miday laaban oo xaaraantay ka laaban oo ka celin jawaabu talab inay taho huduu la qadaro dabeedna yo huduu laga jawaabo waa weji wejiga kalena waxay tahay in la yidhaahdo yacni markaa laam baa loo qadaraya laamlamri ay liyahuduu min absaarihim minta culamada qaarkood waa masiida litawkiid bay yidhaahdeen bacdina waxay yidhaahdeen waa litabciid waayo dee xalaasha inay ku eegaan la diidi maayo xaaraanta inay ku eegaan baa la diidaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula ina asamca maqalkiiyo walbasara araggiyo walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika ashyaadaa dhammaantood kaana canhu mas'uula wuxuu ahaaday mid la isweydiinaayo ayuu ahaaday oo laysi su'aalay yacni maxaad ku dhegaysatay maxaad ku daawatay maxaad markaa qalbiga ku weelaysay maxaad niyeysay maxaad ictiqaadisay wahaakada marka in la xafido la ilaaliyo xaaraanta laga ilaaliyo intaba ayaa laga qaadanaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi yaclamu khaa'inata alacyuni wama tukhfi suduur yaclamu allah wuxuu og yahay khaa'inata alacyun indhaha wax khiyaamaynayuu og yahay ama khiyaamada indhuhu ay khiyaamaynayaan buu ogyahay oo khaa'ina la yidhahdo waa masder wasniga faacilo masder ku yimi weey ama la yidhaaho waa sifadii mawsuufkaoo lasoo hormariyey waa sifadii oo mawsuufka laga hormariyey la yidhahdo alacyun alkhaa'ina halkii la odhan lahaa la yidhi khaa'inat alacyun wamaa tukfi suduur iyo waxay laabuhu qarsanaysa ayuu allaah ogyahay ogaalku ogyahayna waxaa ka dhalanaya inuu ka abaalmarinaayo iyo ka laasimaya indhaha wax khiyaamaynaya waxaa soo geliyay culammadu ku fasireen ninbaa qolo la fadhiya qof dumaraa soo martay aragtida ishuu ku xadayaa wuxuu doonayaa gabadha inuu daawaduu doonayaa cidda la joogtana inay markaa dareento ma rabo hadday kuwa la joogaa soo eegaan uu ka jeesanaya hadday ka jeestaan oo ka qaafil noqdaanna ishuu la raacaya waa daawanaya ama waxaabuu tamaniyayaa oo jeclaysanaya isagoo eegaya cawradeeda inuu arki lahaa wahaakada marka waa ishii wax khiyaamaynaysa soo gelaysa ama khiyaamadii isha wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina rabbaka labilmirsaad ina rabbaka rabbigaa labilmirsaad waa mid markaa ilaalin ku sugan oo addoommada camalladooda iyo waxay samaynayaan ilaalinayaan allo waxay samaynayaan ilaahay wuu arkayaa waana taalacanaya waana ogyahay sida uu ogyahaanu uga abaalmarinaya xadiidka kun iyo lix boqol iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo shan iyo abi hurayrata radia allaahu canh can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala kutiba cala bni aadama nasiibuhu min azina nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kutiba cala bni aadam waxaa loo qoray bimacnaa loo qadaray kitaabada waxaa loo jeedaa kitaaba qadariya kitaabadu waxay noqotaa kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya kutiba cala bni aadam ibni aadam waxaa loo qoroo loo qadaray nasiibuhu qaybtiisa ayaa loo qadaray min azina xaal nasiibkiisaasi zinada ka mid yahay yacnii qadarkii zinada uu ka haleelaayo ayaa loo qoray mudrikun dalika laa maxaala taana waa haleelayaa waxaa loo qadaree loo qoray lagama maarmaan ahaan buu haleelayaa laa maxaala bimacnaa laa budda alcaynaani zinaahuma annadar nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam alcaynaani labada indhood zinaahumaa zinadoodu annadar waa eegista eegista uu markaa zina ah labada indhood eegista ama daawashada ayaa u zina ah zinadoodu waa taas waludunaani labada dhegoodna zinaahumaa zinadoodu alistimaacu waa dhegaysiga la dhegaysanayo waxaan xaaraanta ah la dhegaysanayo waxaa xaaraanta ah, la dhegaysanayo ayaa u zina ah wallisaanu carabkuna zinaahu zinadiisu alkalaamu waa hadalka walyadu gacantana zinaaha zinadeedu albatshu waa qabashada iyo taabashada waarijlu addinka zinaha zinadeedu alkhutaa waa tallaabooyinka xaaraanta loo tallaabsanayo xaaraanta lagu socdo waalqalbu qalbiguna yahwaa wayatamanaa yahwaa waa jeclaystaa waa hawiya yahwaa hawan waa jeclaystaa wayatamanaa waa tamaniyaa wayusadiqu dalika alfarju aw yukadibu waxaana kaas rumeeya madkuurka la soo sheegay waxa rumeeya oo kaga dhabeeya farjiga ama xubinta taranka aw yukadibuhu ama beeniya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa hada lafdu muslimin kana waa lafdigii muslim weeyi wa riwaayat albukhaariyi mukhtasara riwaayada bukhaarina waa mid markaa mukhtasara oo lasoo ikhtisaariyo intan ma wada koobsanayso xadiidkani wuxuu tilmaamayaa muqadimaadka zinada zinada hordhaceeda in zina lagu magacaabayo waa min baabi itlaaqi lmusababi wa iraadati sabab la sababihii oo zinada abaa la sheegay asbaabtii zinada lagu magacaabay zina lagu magacaabay waa min baabi itlaaqi almusabab wa iraadati asabab waa in musababkii la sheego oo zina ah sababtiina loo jeedo waayo eegitaanka iyo dhegaysiga xaaraanta la dhegaysanayo iyo hadalka marka waxa weeyaan lagu hadlayo xaaraanta ama zinadii wax markaa muqadimo oo ah lagu hadlaayo ama taabashada iyo ashyaada la midka kullu daalika waa muqadimaadkii zinada weeye zinadu maxay ku dhacdaa zinadu waxay ku dhacdaa asbaabtan hore marka la helo baa zinadii weynaydna ay ka iman kartaa waa tii shaacirkii uu lahaa nadratun faibtisaamatun fasalaamun fakalaamun famawcidun faliqaa'u waa ka dhigay lix martabo nadratun marka hore waa eegis faibtisaamatun waa dhoolla fa fasalaamun waa salaam iyo nabdaado fa kalaamun waa hadal ya fa mawcidun waa ballan fa liqaa'u wixii ka dambeeya waa kulan marka muqadimaadka zinadu iyadana zina waa lagu iطlaaqaa waa lagu magacaabaa marka muqadimaadkaasi waxay noqonayaan qaar xaaraanan bannaanayn halkaa waxaa ka soo baxaya yacni eegitaankii dumarka ajnabiyaadka la eegayo la daawanaya in la diidaayo saynu arki doonno xadiiska jariir aynu ku arki doonno in sha allah aragtida kedisada ee marka hore ishu ay ku dhacaysaa qofkii dumar ahayd yacni waxa weeye waa midaan xaaraan ahayn laakiin inuu aragtida u sii joogteeyo sii daayo oo sii daawado aanu markiiba ka jeesanin uma bannaana wakada hadduu ku celceliyo ya isrif basara yacni waxa weye markiiba aragti isha ka leexi laka anadratu luula walaysat laka ahaaniya aragtida koowaad ee qacda ah baa kuu sugnaatay bimacnaa taa biduuni qasdinka ah ee aanad ku gelin baa kuu bannaanoo aanad dembi ku qabin walaysat laka haaniya ta labaadaad ku celinaysaa kuma bannaana war waxaad eegtay shaydaanku markiiba wuxuu ku markaad sidaa u eegtay qaac ee xataa waxabay saa kuu dhaafto waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu ku yidhaahdo war wuxuu maxay ahayd war qurux badnayda wabal hadda eeg ya taa dambe waxay noqonaysaa in dembigii lagu jiro taasay noqonaysaa hadalka wallisaanu zinaahu alkalaam carabka waxaa u zinaa hadalka hadda taa waxaa aad u sahlay moobiladan moobiladan baa aad u sahlay qofku markuu qofka hor joogo waxyaale aanu kula dhacaynin ayaa markuu moobil ku hadlaayo qofkii aanu u muuqanayn uu kula dhacayaa marka wuxuu ka qayb qaatay xumaanihii inuu dhiirigeliyo ma dad fara badani xumaanaha ku dhiiradaan oo waxaanu kula dhici lahayn oo aanu qofka ku odhan kari lahayn ayaa markuu moobil kala hadlayo ay dhici kartaa inuu ku odhan karo taasina waxay ka qayb qaadanaysaa xumaantii inay sahlanaato ayay ka qayb qaadanaysaa marka hadalka yacni ku saabsan ashyaadaas waa in aad iyo aad laysaga jiraa oo fitnada moobilada aada looga taxadiraa dhegaysyada markaa heesaha iyo ashyaada la dhegaysanayo ama waxyaalaha markaa xunxun la dhegaysanaayo khaasatan waxyaalaha yutuubada ku jira ashyaa badan oo aad u khariban ba ku sugan oo maqal iyo muuqaal ah qaarkoodna maqal keliya ay yihiin ashyaada noocaasi waxay noqonayaan waxyaalihii xumaanta dhiiri gelinayey ee sababayey shareecadana waxaa lagu yaqaanaa sadu daraa'ic waddada mafsado keenaysa in la awdaayo qaanuunada bini aadamku dejistaan waxaa laga yaabaa shay in la manciyo lahaa shaygaas waa mamnuuc asbaabtii keensanaysoo dhanna iska furan tahay shareecada sidaa maaha shayga la xaaraantinimeeyo dariiqyada gaadhsiinaya qofka waa loo diidaa waa laga manciyaa iminka zinadii markii laynaga xaaraantinimeeye wax alla wixii zina sababayo hadday tahay dumarkii cawraadkooda muujinaya bandhigayey ee tabarujka samaynaayey ee cawradoodii muujinaya ee markaa wax ka mida qaawinaya hadday tahay waxa weeye marka ismilliqintii iyo isjejebintii suuqa ay ku marayeen hadday tahay udgoonkii ayse soo marinayeen hadday tahay marka waxaweye indhihii marka waxa laysla raacayee la daawanayey ee aragtida lagu celinaya ama laysdaawanayey hadday tahay yacni hadalkii xumaanta markaysa marka waxaa lagu hadlayey yacni socodkii loo soconayey kullu daalika waxaa laga yeelay qaar xaaraanaan bannaanayn saasaa laga yaaba imka aayaddan idin soo maray qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum intaan laynoo sheegin xubnaha taranka inay ilaaliyaan maxaa laga hormariyey inay indhaha laabtaan laabashada indhaha la laabto ayaa waxay sababaysaa xubintii tarankana in la ilaaliyo taasay sababaysaa keensanaysa saasoo kale dumarkiina saasaa loo amray iyaguna markaa inay indhahooda laabtaan waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun dumarkiina saa si la-eg baa loo amray inay waxaweeye indhahooda laabtaan xubnahooda tarankana ay ilaaliyaan zinada weyni waa maxay waxa weeye waa ta xubinta taranka wayusadiqu dalika alfarju aw yukadibu taasi waa zinatu yacni zinadii weyneyd weeye asbaabtuna waa zinooyinkii yaraa weeye yacni xukum zinay leedahay xagga xurmada ka shabbahaysaa kala mid tahay baa loo jeedaa xadiiska kun iyo lix boqol iyo koob iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo lix iyo konton can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaal iyaakum waljuluusa fi turuqaat nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iyaakum waxaan idinka digayaa waljuluusa fadhiga aad baan idinka digayaa fi turuqaati waddooyinka aad fadhiisataan qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu aleyh wasalam maa lanaa min majaalisina buddun nooma sugnaanin min majaalisina xagga fadhiyadayada buddun maarmitaan aanu ka maarmayno inaannu dariiqyada fadhiisannaa nooma sugnaano yacni kama maaranno waayo nataxaddasu fiiha waa ku sheekaysannaa sababtii bay caddaynayaan meelo kale aanu fadhiisanno aan isugu nimaadno malihine dariiqyada markaa waa fadhiisannaa dabeedna waxa waa ku sheekaysannaa bele ma wadno faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxu uhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam faida abaytum ila almajlisa faida abaytum markaad diiddeen ila almajlisa fadhiisadka aad dariiqada fadhiisanaysaan mooyaane wax kaleba haddaad diiddeen fa actuu ariiqa xaqah fa actuu siiya aariiqa waddada siiya xaqahu xaqiisa siiya aariiq yudakar wa yu'anas sida sabiil yudakar wa yu'anas marka hadda waxa waa la tadkiiri ariiqa xaqiisa siiya qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu wamaa xaqu ariiqi ya rasuula allah ariiqa xaqiisu muxuu yahay rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam qaala qadu lbasari wa kafu ladaa qaala qadu lbasari yacni xaqa ariiqu ay huwa xaqa ariiqu qadu lbasari waa in indhaha la laabto wa ladaa dhibtana la haysto oo af iyo gacan midnaba aan cid lagu dhibin af iyo adintoonna wa raddu salaam iyo salaamta in la celiyo haddii lagu salaamo salaamta aad qaaddo aad ka celiso ciddii ku salaamtay waalamru bilmacruuf iyo wanaagga in la amro wannahyu can ilmunkar iyo xumaanta in la reebo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan kalena waa la macno xadiiska kun iyo lix boqol iyo labiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toddobiyo konton wa can abi talxata zayd bni sahlin radia allaahu canhu qaala kuna qucuudan bilafniyati nataxadasu fiiha qaala wuxuu yidhi abi talxa oo zayd ibnu sahlin la odhan jiray magaciisa kunna waxaanu ahaan jiray qucuudan qaar fadhiyaanu ahaan jiray bilafniyati meelaha yacnii guryaha hortooda ariiqyadoo kale aan fadhiisan jiray waa jamcu finaa ya afniya waa meelaha bannaan baanu fadhiisan jiray meesha waasicee bannaan baa la yidhaha la yidhahdaa guriga hortiisuna waa ka mid taas kunnaa qucuudan waxaannu ahaan jiray qaar fadhiya bilafniyati meelaha bannaanada qaar fadhiyaannu ahaan jiray waa dariiqada bannaan nataxaddasu xaalaannu sheekaysanaynu fadhiisan jirray fa ja'a rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi faqaama calayna annaga korkayaga ayuu istaagay rasuulku sala allahu aleyh wasalam faqaala wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa lakum maxaa idiin sugnaaday ay ayu shayin sabata lakum maxaa idiin sugnaaday walimajaalis asucuudaat idinka iyo fadhigaa markaa fadhiisanaysaan dariiqyada maxaa idinku sugnaaday alsacuudaat waa ariiqyada sucuudka asal ahaan koritaanka la yidhaahdaa waxaa dhici karta guryihiida inay markaa meelihii kala dheer yihiin oo yacni dariiqyo meel sare loo korayay iyo ay noqdaan calaa kulli xaal duruqaadkaa looga jeedaa siduu sheekhuba ku fasiraa waa ijtanibuu majaalis asucuudaat nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ka fogaada majaalis asucuudaat dariiqyada inaa fadhiisataan fadhiyada dariiqyada aad fadhiisanaysaan ka fogaada oo iska ilaaliya faqulnaa waxaanu nidhi saxaabadii baa odhanaya innamaa qacadnaa ligayri maa ba'sin annagu waxaan u fadhiisannoo qura ligayri maa ba'sin dhibaato la'aan baan u fadhiisannay ay ligayri ba'sin maad waa masiida litawkiid qacadnaa natadaakar wanataxaddat waxaannu fadhiisannay xaalaannu mudaakaroonayno oo cilmiga isla sheeg sheegayno wanataxaddat oo aanu ku sheekaysanayno tadaakurkuna wuxuu ku dhacayaa masaa'isha cilmiga ee sharciga ah taxadudkana umuurta bannaan buu ku dhacayaa ee mubaaxa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ima laa yacni haddaad tihiin qaar marka aan daynaynin fadhigaa fadhiisanaysaan dariiqyada ay in kuntum laa tatrukuunaha intu waa naafiya maaduna waa masiida marka waxa weeye marka la xadfo kaanada waata si fara badan loo xadfo yacni kaanada la xadfo in iyo low dabadeed yacni la xadfo nooci weeye marka kaana iyo isimkeed baa laisla xadfay ay in kuntum laa tatrukuunaha haddaad tihiin qaar aan ka tegaynoo daynaynin fadhigaad dariiqada fadhiisanaysaan faadduu xaqaha guta dariiqa xaqeeda wainagin idha adariiq yudakar wa yu'annas markii hore xaqahu baa la yidhi markana xaqaha baa la yidhi labada mid walba damiirka haadu markuu mu'anas yahay iyo markuu mudakar yahayba ariiqu u noqonaya faadduu guta xaqaha ay xaqa ariiq yacni kaannahu in la yidhi xaqu ariiq waa maxay dabeedna markaasaa la fasiro la caddeeyey ghadu lbasari ay xaquha xaqu ariiqi waxa weeye waghadu lbasari in indhaha la laabto wa raddu salaami salaamta in la celiyo wa xusnu lkalaami iyo hadalka wanaagsan weeye in hadal wanaagsan lagu hadlo rawaahu muslimun muslim ayaa soo wariyey assucudaatu sucudaadku waa bidammi saadi waalcayn wuxuu ku sugan yahay bidammi saadi waalcayn godaalka saadku godan yahay caynkuna godan yahay ay turuqaat waa waddooyinka weeyi calaa kulli xaal halkan waxaa inoo tilmaamayaa xaqu ariiqa in la guto haddii la fadhiisto xaqu ariiqana waxaa ka mida ah ashyaadaas in dadkana dhibta laga haysto cid aan la dhibin indhaha la laabto salaamta la celiyo hadal wanaagsan lagu hadlo macruufka la amro xumaanta la reebo wax allo wixii markaa dembigana layska ilaaliyo yacni marka ashyaadaas ayaa ka mid ah ashyaa kaleo axaadiista qaarkood ku kordhiyeyna waa jiraan marka waxaa laga qaadanayaa ciddii dariiqa yacni ashyaadaa ilaalinaysa inay u bannaan tahay inay fadhiistaan aan dhibi ku sugnayn ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo lix boqol iyo saddex iyo soddon ayaynu ka bilaabaynaa dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo konton wa can jariirin radia allahu canhu qaala sa'altu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam can nadari alfaj'ah faqaala srif basarak rawaahu muslim jariir ibni cabdillaahi albajali waxa uu yidhi waxaan weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam can nadari alfaj'a alfaj'a iyo alfuja'aba waa la yidhaahdaa laakiin hadda waxay u dabdisan tahay alfaj'a dabdun bilxuruuf baa shaarixuna ku dabdinaya aragtida kedisada ah ee markaa cid aan lagu talagelin indhaha lagu dhufto aragga lagu dhufto taasaa la weydiiyey qof dumar oo kale ayaa si kedisaa ugu soo baxday qac indhihiisii saasay u arkeen dembi ma ku qaba mise kuma qabo muxuuse yeelaya fa qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isrif basarak araggaaga leexid oo bimacnaa taa aan qasadka u dhicin dembi kuma qabtid ee ka leexi oo ah u sii dayn inaad sii eegto yacni markaa ha yeelin ee markiiba degdeg uga jeeso rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidka waxaa kaloo soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi ayaa iyaguna soo wariyey marka dabcada daaruminhaaj waxay tilmaamaysaa lafdigan isrif basarag waa sida marka waxaweyaan abu daawuud u soo wariyey lafdigii abi daawuud weeye wa ilaa muslim iyo tirmidi wuxuu ugu soo arooray fa amaranii an asrifa basarii wuxuu i amray inaan araggayga leexiyo ayuu i amray amarka uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam inuu araggiisa ka leexiyo ciddii uu kadisada u arkay jariir ciddii kalena waa la mide dadka kalena jaliilun bay la mid yihiin waxay markaa la macno tahay un isrif basarak marka maadaamay isku macno yihiin ayuu sheikhu markaa lafdigan yacni markaa markuu sheegay uu yidhi rawaahu muslim ahlucilmiguna waa sameeyaan alfaadda in markaa waxa weeye iyadoo lafdiga markaa ay soo aroorinayaan uu ka duwan yahay lafdiga masdarka asalka ku yaalla oo riwaayo kale lafdigan kale yahay bay marka wakhtiyada qaarkood markaa keenaan tani waaba macno ahaan waxba ma kala duwanee qaar farqi u yaro dhexeeyo ayay wakhtiyada qaarkood ay sameeyaan markaasaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdaan marka uu leeyahay rawaahu albukhaariyu ama uu leeyahay rawaahu muslim wuxuu u jeedaa biictibaari aslihi wa ilaa alfaada noocan ah bimacnaa ziyaadadan oo kale kuma sugnaa labada saxiix midnaba wakhtiyada qaarkood bay caynkaa yidhahdaan waayahay riwaayo kale waxay sheegaysaa laka anadrat aluulaa walaysat laka ahaaniya aragtida koowaad baa kuu sugnaatay bimacnaa ta qasdila'aanta ah aan ku talagalka ahayn laakiin ta labaad kuuma sugnaanoo inaad ku celisaa kuuma yacni furna mid lagu oggol yahay maaha yacnii markaad aragto qofkii dumar ahayd ee ajnabiyadda ahayd araggaasina qasad la'aan uu dhacay ha u sii dayno ha iska sii eegin ee ka jeeso mar kalena ha ku celinin shaytaanku wuxuu ku odhanayaa wakhtiyada qaarkood yacni marka warbal eeg yacni marka waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu markaa kuu sababo inaad marka haddana eegto marka qadulbasarka waa layna amray aayaddiina waa soo marray ragga iyo dumarka qolo walbana waa la amrayaa inay indhahooda laabtaan waa la amrayaa qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum wa qul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun marka labada qolaba indhahooda inay laabtaan oo jinsina ka kale aanu daawan ee saas yadaa waa la amraya hadduu markaa eegistu ay shahwo u dhacaysana inay xaaraan tahay oo inay bannaanayn ishkaal kuma jiro laakiin axwaasha qaarkoodoo dee markaa nowcan maa haddii biduuni shahwa ay tahay laga soo reebayaa jara waana tuu sheikhu ka cabbiray ligayri xaajatin sharciya waatuu saasoo kale uu ka cabbiray weeye xaajo sharciya hadday tahay in laga soo reebaayo marka axwaal yacni la bannaynaya ayaa jirta laakiin iska daawashada la yska daawanayo ta noocaasi waxa weeyaan fasaad bay isaabaysa fasaad bay isaabaysa ama xadiiska caaisha ku saabsan inay nimankii xabashida ahaa ee dhugtamayey ee warmaha iyo ku ciyaarayey inay daawanaysay waxay ahlucilmigu yidhaahdeen ashkhaastooda may eegayn ee waxay eegaysay yacni waxa ay ku ciyaarayaan bay eegaysay nebiguna calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin laakiin culammadu waxay yidhaahdeen ashkhaastoodii acyaantooda miday u fiirsanaysay ma aha ee waxay ku ciyaarayeen ayay markaa eegaysay tan noocaas hadday tahayna dhibi kuma sugnaa yacnii khusuuska jariir ayaa wuxuu tilmaamayaa inuu markaa yidhi nebiga markaan su'aalay wuxuu igu yidhi isrif basarak iyo fa amaranii an asrifa basarii ayuu i amray siiqada in isaga lala khitaabayey baa ka muuqata laakiin dadka kalena saasoo kale weeyo sidaa jariir loo amray baa dadka kalena farsoon yihiin oo la amrayaa yacnii xukunkani kuma khaas aha jariir kuma gaar aha waxay ahlucilmiga qaarkood qabaan nebigu calayhi salaatu wasalaam shakhsi keliya wuxuu kula khitaabaa inay tahay caamun min xaysu almacnaa xagga macnaha inay caam ka tahay waayo ashkhaasta farqi uma dhexeeyo xagga shareecada yacni markaa maadaama yacnii shakhsi waxa la amraayo waxay noqonaysaa dadkao dhan in la amraayo saasay noqonaysaa ya yacni waxa weeye khusuuskiisaa lala khitaabay oo aan la odhan aday ku gaar tahay aan lagu odhan faa'iidayn mayso in isaga ku gaar tahay waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa qawlii liimra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi odhahdayda aan qof dumaroo keliya ku idhaahdaa waxay ka dhigan tahay boqol dumara waxaan ku idhi bay la mid tahay ay la xukum tahay marka calaa kulli xaal waxay noqonaysaa xukunkaasi inuu caam yahay aanu jariir ku gaar ahayn xadiiska kun iyo lix boqol iyo afar iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo konton wa ummi salamata radia allahu canha qaalat kuntu cinda rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wa maymuuna ummu salama waxay tidhi waxaan ahaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam agtiisa mid ku sugan baan ahaa waxaan eh, rasuulka agtiisa ku sugnaabay tidhi wa cindahu maymuuna walxaal cindahu agtiisa uu ku sugan yahay maymuuna maymuuna ay ku sugan tahay waa laba markaa zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida oo lmu'miniinkii ka mida fa aqbala bnu ummi maktuum waxaa soo qaabilay oo bimacnaa xaggayaga u soo kacay ibnu ummi maktuum saxaabigii la odhan jiray ee mu'adinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam khaas ahaan salaada subax labada adaan mid ahaan addimi jiray wadalika bacda an umirna bilxijaab taasina waxay ahayd oo ay dhacday markii xijaabka nala amray ee nala faray dabadeed faqaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam fa qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam ixtajibaa minh iska xijaabo iska qariya iska xijaaba fa qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow alaysa huwa acmaa miyaanu ahayn mid indhala mid indhala miyaanu ahayn laa yubsirunaa walaa yacrifunaa laa yubsirunaa na arki maayo ama laa yubsirunaa xaalaanu na arkayn ayuu indhala yahay walaa yacrifunaa aanuna garanayn ama tawdiixay ku sii darayaan oo sii fasirayaan ay tahay laa yubsirunaa na arki maayo walaa yacrifunaa na garan maayo yacnii ujeeddadaad xijaabka noo amraysa mar haddaanuna arkayn waa maxay fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi afa camya waani antuma idinku maqaarin dhalaa baa tihiin alastuma tubsiraani miyaydaan arkaynin marba haddaa idinku arkaysaan dee waa inaad ka xijaabataan rawahu abu daawuuda watirmidiyu xadiidka waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa ahlucilmiga qaarkood kolley xadiidkan waa daciifiyeen culammada markaa daciifisayna imaam axmed baa ka mida iyo a'immo kale oo waxay yidhaahdeen yacni markaa jahaala ku sugan yacni sanadka shakhsi markaa majhuula ku sugan marlabaadkana wuxuu khilaafay axaadiistii ka sixada badnayd ayuu khilaafay marka isagoo daciif ah haddana uu khilaafay axaadiis ka sixo badan oo saxiixa ah taasina waa sii daciifinays dacfigu ee dacfi ugu darays qastallaani wuxuu odhanayaa mukhtalafun fii sixatih sixadiisa waa laysku khilaafsan yahay tirmidi ha saxiixiyo laakiin culamo kale ayaa daciifiyey imaam axmedna wuxuu ka mid yahay culammada daciifisay buu ka mid yahay wakadalika kadalika isaguna waa daciifiyey oo waxau yidhi xadiiskani waa daciif waa xadiis daciifa ah axaadiista ka sixada badan ee u khilaafayana waa xadiiskii tilmaamayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qof dumara amray oo ku yidhi waxaad ku ciddo tirsataa ibnu ummi maktuum gurigiisa ku ciddo tirso waayo waa shakhsi indhale oo tadaciina hiyaabaka cindahu yacni ku arki maayo dharkaaga ayaad dhiganaysaa bimacnaa xijaabkii mar walba inaad xijaabato yacni kuma saarna ee xijaabkii baad iska qaadaysaa maadaamaanu ku arkaynin xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay marka waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye shakhsigii indhaha la'aa in laga xijaabtaa inaynay waajib ahayn tan ku saabsan markaa aragga ayagu arkayaanna inay indhahooda ka leexiyaan oo aynay markaa daawan unbaa waxa ugu badanee ka iman kari lahaa ay noqon lahayd laakiin inay iyagu xijaabtaan dee miday keensan lahayd maaha miday keensan lahayd ma aha saas aawadee cala kulli xaal xadiiskani waa daciif lam yasixa can inabiy sala allahu aleyh wasalam xadiiska kun iyo lix boqol iyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo lixdan wacan abi saciidin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa yanduru alrajulu ilaa cawrati alrajuli wala almar'atu ilaa cawrati almar'a rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa yanduru alrajulu ninku eegi maayo ilaa cawrati arajul ninka cawradiisa eegi maayo nin cawradii eegi maayo walaalmar'atu qofka dumar ina eegi mayso ilaa cawrati almar'a qof dumara cawradeed eegi mayso yacnii yaynay eegin baa loo jeedaa midnaba ka kale cawradiis ninna yaanu nin cawradiis eegin qof dumarina yaynay qof dumara cawradeed eegin marka waa nafyun yuraadu bihi nahyu ama waa khabarun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa khabar ama waa nafyi macnuhuna wuxuu u dhacayaa nahyi iyo reebis buu u dhacayaa waa haddii laa yanduru loo dabdiyo laakiin laa yandur irajulu haddii la odhan lahaa waxay noqon lahayd nahyi qumman inuu yahay markii horeba nahyi sariixa inuu ku soo arooray laakiin siiqada uu ku soo arooray marka laa yanduru ay tahay waxay noqonaysaa laadu waa naafiyo laakiin macnaha u dhacaya nahyi u dhacaya khabarka macna nahyi u dhacaya ama macna alamri u dhacayaana amarkii ama nahyigii unbuu la xukum yahay sariixa ahaa siday ahlucilmigu markaa sheegaan wuxuu noqonayaa mid la mida nahyigii sariixa ahaa ama amarkii sariixa ahaa mid la miduu noqonaya walaa yufdi arajulu ila arajuli fii thawbin waaxid walaa yufdi yaanu gaadhin alrajulu nin ila arajuli ninka kale jidhkiisu yaanu jidhka ninka kale gaadhin fii thawbin waaxidin mara keliya ee gudaheed yaanu ku gaadhin ama xaal mara keliya ay ku sugan yihiin yaanu yaan markaa jidhkooda isgaadhin walaa tufdi almar'atu ila almar'a walaa yufdii iyaduna waa sidii si leeg waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada ayaa nafyi ah oo khabar ah macnuhuse wuxuu u dhacayaa nahyi walaa yufdii ma gaadhayo oo ma taabanayo alrajulu ninku ila arajuli ninka kale fii thawbin waaxidin mare keliya xaalay ku sugan yihiin bimacnaa iyagoo qaaqaawan mare keliya yaynay wada huwan walaa tufdi almar'atu ma gaadhayso yacni yaynay gaadhin qofka dumari ila almar'ati qofka dumaree kale fi sawbi alwaaxidi mare keliya xaalay ku sugantahay jidhkoodu yaynay isgaarin oo iyagoo qaaqaawan labadii dumar ahaa mare keliya ama go' keliya yaynay wada huwanin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka cawradoodii inay istaabato lama oggola yacnii jidhkoodii waxa weeye waa in qof waliba qofka kale cawradiisa ka fogaadaa ayaa la rabaa waxaa laga taxadirayaa waa saddan lidariica waddada mafsada keenaysaa la awdaya si aan markaa wax xumi uga iman wax xumis aan uga iman yacni qof waliba maryihiisa gaarkaa ah waa inuu markaa xidhnaadaa maryihiisa gaarkaa ah huwadaa aynay markaa noqon maro keliya qaar wada huwan iyagoo jidhkoodu bannaan yahay waayo shaytaanku yacni waxa weeye xumaanta waa u sababayaa dadka waa isku shuqaynayaa yacni xumaan baanu markiisa markaa qofkii ku waswaasinaya kusoo tuuraya marka saas aawadeed waa in arrinkaasoo kale aad looga taxadiraa hadduu amradkii noqdo oo kalena waa kasii xag jiraa innagii soo aragnay waa yahay laba masalou xadiisku tilmaamaya inaan qofno qofka kale cawradiisa eegin walow isku noocba ha ahaadaan oo lab iyo lab ha ahaadaan ama dhadig iyo dhadig ha ahaadaan oo cawraadkii in la eegaa ma bannaano cawraadkii waa in la asturaa waana inaan la daawano qofna qofka kale cawradiisa aanu daawan wixii ka fursan waa keensado ama tibbi yacnii dhakhtarnimo iyo wax la mida ay keensato taasi waa shay kale weeye waxaa dhici karta mawdicii cawrada dee in dhakhtarnima ay keensataa suuroobi karta oo qofkii ama fiix laga jaraayo ama waxaweeye markaysagaa meel furantay la tolaayo ama markaysaga waxaan yacni ashyaa la mida yacni tan noocaasoo kaliya waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysaa laakiin inta la helayo qofka qof la nooca la helayo oo tibbigii iyo dhakhtarnimadii garanaya mid ka nooc duwan in loo diro maaha nin dhakhtara ah oo ka shaqeeya haddii la helayo xaaladdaa laga farsan waaye waa in dhakhtarad marka aan loo dirin qof dumara ah inay markiisa markaa ninkii ay ka shaqayso waa inaan loo dirin yani marka ama ay tibi ahaan dee doonto inay uga shaqayso ama camaliyad ku samayso ama wax la mida waayahay qofkii dumar ahayd lafteeda haddii loo helaayo qof dumara oo dhakhtarada oo farsamadii ka adag waa inaan nin loo dirin hadday tahay umulinta laga umulinaayo hadday tahay camaliyadda la camaliyadaynaayo hadday tahay ilmaha soo saarista laga soo saaraayo haddii dani keensato yacni iyo ashyaada la midka ah hadday tahay waxa weeye in markaa la eegaayo jidhkeeda ama la taabanayo ama cawradeeda la eegaayo xaajo dhakhtarnimo oo keensatay daraaddeed haddii qof dumara loo helayo yacni waa inaan markaa nin loo dirin yacni waayo qadarka ugu yar baa dee daruurada lagu kaaftoomaa qofkanna cawradiisa in la faydo waxa keensatay ka fursan waa daruuraa keensatay inta ugu yar ee markaysa markaa ka bannaan baa lagu kaaftoomayaa lagama sii badinayo yaa waa in gabadh muslimada oo dhakhtara ah, yacni lala doontaa si ay uga umuliso si ay u camaliyadayso si ay ilmaha uga soo saarto si ay u qasho haddii taa la helayo waa in saa la sameeya haddii taa la waayo nin dhakhtar oo muslim ah waa in loo doonaa oo isaga shaqada loo diraa waa inuu muslim noqdaa dhakhtarna yahay aqoontiisa leeyi kaas markaa waa inuu shaqadii qabtaa haddii taa loo waayo marka inta la heli karayo nin muslim ah inta qof dumare la heli karayo muslimada ee nin in loo geeyaa walow muslimba ha noqdee yacni ta noocaasi bannaanaan mayso mar hadday farsamadii ka adag tahay iyadaa loo geynaya nin muslima inta la helayana nin gaaloo dhakhtara loo geyn maayo nin dhakhtaroo gaala loo geyn maayo laakiin wakhtiga calaa kulli xaal la waaye ama la awoodi kari waaye in la gaadhsiiyo yacni nin muslim oo dhakhtara waxay noqonaysaa xaaladdan wakhtiyada qaar laga yaabaa inaynu ku simayn mawdicaasna aan laga helayn waxay noqonaysaa xaaladda caynkaasa inka gaalkaaba loo geyn karo waayahay marka sida cawradoodii in qof waliba qofka kale cawradiisa eego sida loogu diidaayo walow jinsigu isku midba ha noqdee ayaa markaa mid waliba ka kale cawradiisa inuu taabtana loogu diidayaa waa min baabi saddi daraa'ic waddada mafsada keenaysaa la awdayaa alcallaamat ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa mawduuca sadu daraa'ica ka hadalkiisa wuxuu ku dheeraadaa kitaabkiisa iclaam almuwaqiciin ayuu aada ugu dheeraadaa wuxuu soo arooriyaa sagaal iyo sagaashan daliil oo u deliishanaayo sadu daraa'ica waa sagaal iyo sagaashan daliil dabeedna wuxuu yidhaahdaa sadu daraa'icu waxay joogtaa shareecada rubceed marka shareecada afar qaybood loo qaybiyo qayb bay kaga dhacdaa waa rubuc waayo shareecadii waa amar iyo nahyi sidaa yeela iyo sidaa ha yeelina alawaamir iyo annawaahi amarkii wuxuu qaybsamayaa laba qayboodoo amrun lidaatihi iyo amrun ligayrihi nahyigana wuxuu qaybsamayaa laba qayboodoo nahyun lidaatihi iyo nahyun ligayrih shayna waxaa loo amrayaa wanaagga uu isagu wanaagsan yahay aawadii baa loo amrayaa wasiile wax kale uma aha shayna waxaa loo amrayaa inuu wasiilo u yahay shay wanaagsan ayaa loo amrayaa nahyigiina labadaa labadooda ka imanaya waa nahyun lidaati iyo nahyun lighayrih marka nahyun lighayrihi ayaa wuxuu noqonayaa sadd daraa'ic ayuu noqonaya marka shareecada rubc bay ka fadhidaa buuri marka ashyaa fara badanoo laynoo diidaayo waxaa laynoogu diiday min baabi saddi daraa'ic baa laynoogu diiday hadday tahay marka waxawe indhahan marka la yidhi laabta waa saddu daraa'ic hadday tahay waxaweeye cawraadkan ha eegina waa saddu daraa'ic hadday tahay markaysa waxaan yacni labadii qof ee isku nooca ahaa isku jinsiga ahaa ee lab iyo lab ama dhadig iyo dhadig iyagoo qaaqaawan inay maryo wada huwadaan diidista la diidaayo waa min baabi saddi daraa'ic hadday tahay tabarrujka la diidaayo dumarku cawraadkooda inay muujiyaan oo bandhigaan waa saddu daraa'ic hadday tahay cadarrada issoo marinayaanoo dariiqyada la marayaan yacni waa min baabi saddi daraa'ic yacni wax fara badan baa soo arooray xataa waxaa laynoo sheegay labada waalid cayda loo sababayo yacni markaa inay ka dhigan tahay in la caayay yaa oo kabaa'irtii lagu daray marka waa min baabi saddex raa'ic yacni amhilo badan bay leedahay baabka laba boqol iyo koob iyo sagaashan baabu taxriimi alkhalwati bialajnabiya gaar noqoshada lala gaar noqdaa inay xaaraan tahay buu u baab yahay bilajnabiyati gabadha ajnabiga ah waa gabadha sharcan gayaanka u ahayd ee maxram aan u ahayn qof dumara aan maxaarimtiisii ka mid ahayn maxram waxaa la yidhaahdaa waa qofka dumar ee guurkeedu aanu u bannaanayn ilal abad weligeed inuu guursado marnaba aynay u bannaanaanayn bannaanaansha la'aantaasina uu ku yimi ama sabab nasab ama mid sihri ama mid radaaco sabab xaaraana aanu ku iman ciddaasaa waxaa la yidhahdaa maxram buu u yahay marka gabadhii ajnabiyadda ahayd ee aan maxaarimtiisa ka mid ahayn la khalwoodaa ee aanu qabinna inuu la khalwoodaa oo la gaar noqdaa inay xaaraan tahay bannaanayn taasuu ka tilmaamaya qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab waidaa sa'altumuuhunna haddaad dumarkii weydiisataan mataacan alaabo ama adeeg a weydiisataan fas'aluuhunna weydiista min waraa'i xijaab xijaab dabadii iyo teed dabadii ka weydiista zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa aayaddu ku saabsanayd waxaana markaa laynoo tilmaamayaa in waxaweye min waraa'i xijaab laga weydiisto wixii la weydiinayo marka taana waxaa ka imanaysa inaan lala khalwoon oo lala gaar noqdan inaan lala khalwoon ayaa ka imanaysa dumarka kalena saas si la eg iyagana waxa weeye waa in markaa laga weydiisto min waraa'i xijaab laga weydiista yacni xukunkaasi kuma gaar ahaa zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni xukunkaasi waa xukum caam ah maadaama markaysaa markaa laynoo sheegay sababtu inay tahay inay taasi u tahaaro badan tahay dalika adharu liquluubikum wa quluubihin marka tahaaratu lquluubka ma waxa u baahan oo keliya zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam mise dadka kalena waa u baahan yihiin iyo mu'minaadka kale iyo mu'miniinta kalena waa u baahan yihiin may waa u baahan yihiin idan cilladu waa cilli caama cilladu mar hadday cillo caama a ah tahay xukunkuna wuxuu noqonayaa xukum caama buu noqonayaa waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa takhrimu waa dhacdaa cilladu xukunka inay khaas yeesho inay caam yeeshana waa dhacdaa hadday cilladu caammo tahay xukunkii caam bay ka dhigaysaa hadday khaaso tahayna xukunkii khaas bay ka dhigaysaa lianna alxukma yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadamaa waayo xukunku cilladu la wareegaya joogitaan iyo maqnaanshaba marka waxa weye min baabi cumuumi alcilla bay culammada qaarkood yacni markaa ay saa u yidhahdeen xadiidka kun iyo lix boqol iyo lix iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo koob iyo lixdan wa can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal cuqbat bnu caamir waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi iyaakum addukhuula cala annisaa waxaan idinka digayaa waddukhuula gelitaanka ayaan idinka digayaa cala annisaa'i dumarka u soo gashaan ayaan idinka digayaa maxaan iska jira inaad dumarka u soo gashaan fa qaala rajulun min alansaar nin ansaarta ka mid mida wuxuu yidhi afara'ayta alxamwa waxaad ka warrantaa yacni alxamwa ka warran yacni ninka yacni la qaraabada ah ninka la qaraabada ah dumaashigoo kale yacni ka warran yacni maadaama uu xigtadii yahay isagu miyaanu iska soo geli karin oo aynay u bannaanayn baa macnuhu u dhacaya qaala wuxuu uhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam alxamwu almowt yacni dumaashigu isagu waaba geeriba yacni khatarta uu leeyahay waaba ka badantahy kuwa kaleo isagu waa geeri sida geerida looga baqoo kale waa in looga baqaa qofka dumara ya waa taxdiir yani baliiq ah waa digis yani aad u xeldheer muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alxamwu qariibu zawj xamwi waxaa la yidhaahdaa waa ninka cidda u dhow ee xigtadiisa ka akhiihi sida walaalkii wabni akhiih iyo inanka walaalkii dhalay iyo wabni cammih iyo inadeerkii yacni maadaama markaysa markaa qaraabadii uu yahay oo ninka xigtadiisii uu yahay ama walaalkii ama inadeerkii ama marka waxa weeye ninkii nin uu marka adeer ruma u yahay kuwaasoo kale hadduu yahay waxa weeye gurigii inuu galo dee dadkii ka shakin maayaan yacnii qofka kale markuu soo gelaayo guriga war gurigaa hebel baa gelayey muxuu ka doonaa ile ninkiina ma joogay muxuu ka doonaa shaki baa markiiba imanaya isaga qudhiisu waa ka baqayaa gelista uu gelaayo yacni guri markaa ninkii lahaa ka maqan yahay wuu ka baqaya laakiin markuu noqdo ama dumaashigii dumaashigaasi mid ruma ha noqdo sida marka waxa weeye ninka inuu la walaal yahay ama mid markaa waxa weeye dumaashi labaadoo kale ha noqdo sida in adeerkii oo kale ama miduu adeer u yahay ha noqdo kuwa noocaasoo kale gelitaanka ay soo gelayaanoo kale dadka la yaabi maayaan kamana shakinayaan xumaantiina waa ka iman kartaa xumaantiina waa ka iman kartaa intee qof dumara ay kharribeen yacnii mid markaa ninkii la qaraabo ah ama markaysagaa dumaashigeed marka uu kharribay markaa saas aawadeed nebigu wuxuu ka cabiray alxamulmowt waa geeri buu yidhi marka isagu bimacnaa sida geerida looga baqoo kale waa in looga baqaa ay ina alkhawfa minhu akharu min hayri imaamu nawowi waxauu yidhi baqashada laga baqanayaa waa ka badan tahay kuwa kale baqashada laga baqanayo washaru yutawaqacu minhu sharkana inuu laga filaya inuu ka dhaco waalfitnatu akharu litamakunihi min alwusuuli ila almar'ati waalkhalwati min ghayri nakiirin bikhilaafi alajnabiy sharkana inuu ka dhaco waa laga filaya fitnaduna way ka badan tahay awoodista uu awoodayo qofka dumara inuu gaadho iyo inuu la khalwoodaba uu kari karayo iyadoo aan markaa laqoonsanaynin ninka ajnabigana taa waa ka duwan yahay waayo waa laqoonsanayaa isagao qudhiisuna waxa weeye si caadiya inaan guriga isaga gelin baa laga yaabaa isagoo marka ka warwaraaya ama ka baqaaya laga yaabaa hadduu galo inuu galo marka waxa weeye dee kan e, sida fitnadu uga iman karto oo ay sahlantah inay uga timaaddo yacni markaa ka kale waa kaga badan tahay kan markaa dumaashiga ah ayaa marka fitnadu inay ka timaaddaa ay sii badan tahay marka waa e, digis aada u xeel dheer uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka digay waxaana la tilmaamayaa qofka dumara in waxa weeye ay la khalwoodaan yacni dumaashiyadeed inay la khalwoodaan ama ninka qaraabadiisii inay la khalwoodaan inaynay u bannaanayn ay xaaraan tahay shaydaankuna waa isku shuqaynayaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa khalaa rajulun biimra'atin ila kana ashaytaanu haalisahumaa nin qof dumara lama khalwoodo lama gaar noqdo inuu shaytaan ku saddex yahay mooyaane inuu shaytaan ku saddex yahay mooyaane shaydaankaasina wuxuu doonayaa inuu xumaantii yacni markaa ka rido xumaan ka keeno ayuu doonaya xadiiska kuniyo lix boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo labyo lixdan wa can ibni cabbaasin radia allaahu cabdulaahi bnu cabbaas waxa uu sheegay ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulkii ilaahay qaala uu yidhi laa yakhluwanna axadukum bimra'a laa yakhluwanna yaanu la gaar noqon oo la gaar noqon oo la gaar noqon axadukum midkiin biimra'atin qof dumar ah oo bimacnaa ajnabiyad ah yaanu la gaar noqon marka sifada garashada la garanayaa loo xadfay inay ajnabiya tahay gafta dumare la sheegaya hadday maxram tahay dee khalwadii la diidaya noqon mayso ilaa maca dii maxram ha yeeshe waa la khalwoon karaa maxram hadduu weheliyo mid maxramnimo u saaxiibi hadduu weheliyo oo la jirkooda ahaaday waa la gaar noqon karaa culamada qaar waxay lahan istisnaagu waa munqatic waayo khalwo ma noqonayso haddii mid maxram u saaxiibi uu la joogo cala kulli xaal istisnaagu mutasil inuu noqdana waa aqbali karaa laa yakhluwanna rajulun bimraatin ilaa maca dii maxram mid maxram u saaxiibi inuu weheliyo mooye si kale yaanu ula gaar noqon mid maxram u saaxiibi iyadoo uu joogo haddana khalwadii xaaraantahayd noqon mayse waxay noqonaysaa mid bannaan muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa haddii markaa mid maxramnimo u saaxiibi uu joogo xaalka caynkaasa khalwadaa inaan la diidayn yacni xaaraan inaynay ahayn ay bannaan tahay ayaa xadiiskan laga qaadanaya maxramkiina wuxuu noqonayaa dee maanic markaa diidaya in xumaani timaaddo ayuu noqonaya maxramkaa la sheegayaana waa inuu yahay dee markaa mid weyn waa inuu yahay ilmo yar oo sabi ah dee waxba markaa ma ma baajinayo wujuuduhu ka cadami waa inuu yahay marka waxa weeyaan qof qaangaada waa inuu yahay oo caaqil ah oo baalig ah waa inuu marka u yahay waa sida aabbaheed inuu joogo ama walaalkeed joogo ama kay eedda ruma u ahayd joogo ama kay habarya ruma u ahayd uu joogo ama adeerkeed rumi joogo wahaakada iyo markaa yacni waxaweye saa'irulmaxaarim hadday kuwaasi joogaan khalwadii la diidaayay noqon mayso khalwada waxaa loo diidayaa waa meel fitna ka iman karto shaydaankiina isku shuqayn karo saas aawadeed waa in markaa laga fogaadaa oo layska ilaaliyaa guri haddii loogu galo guriga gudihiisa waxa ku sugan iyo waxa laga samaynayo lama ogaan laakiin bannaanka qofka dumaroo maraysa shaaricaas oo dadka hareeraheeda marayaan hadalka uu la hadlaa khalwo noqon mayso oo meel shaarica oo ku nabdaadiyaa khalwadii la diidayay noqon mayso xadiidka kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo saddex iyo lixdan wa can buraydata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam xurmatu nisaai almujaahidiina cala alqaacidiina ka xurmati ummahaatihim nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam xurmatu nisaai almujaahidiin ragga jihaadaya dumarkooda xurmaday leeyihiin cala alqaacidiina kuwa jihaadka ka fadhiistay ee aan jihaadayn iyagu xurmaday ku leeyihiin e ay tahay markaa inay ixtiraamaan oo ilaaliyaan oo dhibaato aynay gaadhsiinnin eed aynay ku falin xumaan aynay ku falin ka xurmati ummahaatihim waa sida xurmada hooyooyinkood ku leeyihiin oo kale xurmo la mida ayaa dumarka ragga mujaahidiinta dumarkooduna ku leeyihiin kuwa qaacidiinta oo ay tahay saasoo kale inay isaga ilaaliyaan maa min rajulin min alqaacidiina yakhlufu rajulan min almujaahidiina fii ahlih nin qaacidiinta ka midoo kuwa fadhiyo ka midoo jihaadka ka fadhiya muu ahaa nin yakhlufu mid marka waxaweeye uga dambaynaya rajulan nin min almujaahidiina mujaahidiinta ka mida fii ahlihi ehelkiisa uga khalaf noqonayo u sii maamulayo xawaa'ijtoodiiyo danahooda ugu sii kacayo usii sii ilaalinaya yacni khalafa yakhlufu waxaa loo isticmaalaa waa cidda marka waxaweeye ama maqan ee ciddii marka weeye uga sii khalaf noqon lahayd oo u sii ilaalin lahayd oo isagii uga naa'ib noqon lahayd danahoodii ku sii qumi lahayd waa erayga khaliifa laga keenay khalafa yakhlufu khaliifatan maa min rajulin min alqaacidiin yakhlufu rajula min almujaahidiina fii ahlih nin ma ahaan qaacidiinta ka mid yakhlufu mid uga dambaynaya oo uga sii naa'ib noqonaya u sii maamulaya rajulan nin min almujaahidiina mujaahidiinta ka mida fii ahlihi ehelkiisa oo fayakhuuna oo dabeedna khiyaameeya fiihim iyaga sha'nigoodii markaysagaa khiyaameeya waa mansuub fayakuunah waa jawaabu nafyi yacni ugama khalaf noqdo oo fayakuunahu dabeed uu khiyaamayo fiihim iyaga sha'nigooda ilaa waqafa lahu yowma alqiyaama inuu maalinta qiyaame isu taaga mooyaane ama ilaa wuqifa lahu yowma alqiyaama in maalinta qiyaame loo xabisa mooyaane ibnu callaamku wuxuu dabdinayaa wuqifa wuxuuna odhanayaa waa bilbinaa'i lilmafcuul weshiga kalena waxaa laga yaaba inay bannaantay ilaa waqafa marka la yidhaahdo inuu isu taago mooyaane yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ilaa waqafa lahu yowma alqiyaama ilaa wuqifa lahu ay ilaa xubisa lahu yowma alqiyaama in maalinta qiyaame loo xabisa mooyaane tii istaagga ahayd iyadoo mutacaddi ma aha haddii wuqifa la yidhaahdo waxay noqonaysaa tii xabsiga ahayd taasaa mutacaddi ah fa ya'khudu min xasanaatih kii mujaahidka wuxuu ka qaadanayaa xasanaadkii khaa'inka wax ka mida ayuu qaadanaya maa shaaa qadda kuu doonuu qaadanaya xataa yardaa ilaa uu raalli noqonayo xasanaadkiisa wuxuu iska guranayaa ilaa uu isagu raalli noqonayo marka intuu doonuu ka qaadanaya dee maalintaana sida xasanaad loogu baahan yahay waa la garanaya hal xasano laysu quuri maayo maalinta marka isaga in lagu sii daayo la yidhi marka intaa doonto ka qaado waxa weeye dee waa khatar bini aadamkana marka hore da tamacu waa ku abuuran yahi marka haddii la waa kuu bannaanto adigu gacantaada yacni marka intaad doonto ka qaado dee yaraysan maayo uma iltafata ilayna rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed rasuulku sala allahu aleyh wasalam xaggayaga ayuu soo jalleecay burayda ayaa odhanayaa fa qaala waxa uu yidhi maa dannukum maxaa malihiinnu yahay maa dannukum muxuu malihiinnu yahay maxaa ka malaynaysaan yacni marba haddii isaga inta lagu sii daayo kii mujaahidka ahaa ee ehelkiisii laga khiyaameeyey ee isagoo jihaad ku maqan jihaad fii sabiilillaah illaah ninkuu islahaa waa ku sii dar yeelayaa reerkaaga yacni markaa xaaskii ka farax xumeeyey marka isaga lagu sii daayo la yidhaahdo intaa doonto xasanaadkiisa ka qaado maxaa u malaynaysaa inuu uga tegaayo intee buu ku raalli noqonaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa xadiidkan ragga mujaahidiinta dumarkooda xurmadoodu inay weyn tahay xumaanta lagu sameeyana dembigeedu inuu ka weyn yahay dembiyada kale ee sine kale lala yimaado inay tani aad uga sii weyntaha laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxaweeye e, qofka in lagu ciqaabaayo khiyaanada sameeyey kan kale in lagu fasaxo oo la yidhaahdo xasanaadkiisa intaa doonto ka qaado taasna waxay ku tusinaysaa sida dembigaasi u weyn yahay ayay markaa ku tusinaysaa halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta